أسألة الرأي سانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع وشمس الضحى كشمس في الطفل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى أسألة الرأي سانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع وشمس الضحى كشمس في الطفل فيما الإقامة بزوراء لا سكني بها ولا ناقة فيها ولا جمل نائن عن الآل سفر الكف منفردون كسيف عري متنه من الخلال فلا صديق إليه مشتكى حزني ولا أنيس إليه منتهى جدلي طال اغترابي حتى حن الراحلة ورحلها وقر العسالة ذبلي wadan jamiil laqabin nidwin wacaajalima alqarikaabi walaja rakbu fi cadali uriidu baastata kafin ma uriidu baastata kafin astaciinu biha calaa qadaa'i xuquuqin lilculaa qibali wadahru yackisu amali wayuqnicunii min alghaniimati bacda alkadibi alqafali wadi shaaaطin ka sadri rumxi muctaqiluun muctaqiliin bimilihi hayra hayaabin walaa wakili xulwi lfukaahati mura ljiddi qaad muusijaad bishidati lbaasi minhu riqato lghazali daratu saar xalkara can wirdi muqlatihi walaylu aqrasa wاllaylu akrasa wama nawmi bilmuqali warakbu miilun cala lakwaari min darabin saaxin waakhara min khamri lkaraathamili faqultu adcuuka liljulla litansurunii wa anta takdulunii fi lxadiisi aljalali تنام عني وعن النجم ساهرة وتستحيل وسبغ الليل لم يحل فهل تعين على غن على على غي هممت به والغي يسجر احيانا عن الفشل اني اريد طرق الحي من اضام وقد حماه رماة من بني ثعل يحمون بالبيض والسمر اللدى والسمر اللدان به سود الغدائر حمر الحلي والحلل فسر بنا في ذمام الليل معتصفان فالنفحة طيب تهدينا إلى الحلال فالحب حيث العدا والأسد رابضة xawla alkinaasi lahaa qaabun min alasali naumunaa shiyatan biljizci qaad suqiyaad nisaaluhaa bimiyahi lgunji waalkaxali qad zaada tiiba axaadiis ilkiraami biha maa bilkiraami min jubnin wa min bakhali tabitu naaru lhawa minhuna fi kabadin xaran wanaaru lqilaa minhum cala lqulali yaqtulna andaa xubin la xaraaka bihim wayanxaruuna kiraama alkhayli walibili yushfa ladiiqu lcawaali fi buyuutihim binahlatin min hadiiri alkhamri walcasali lacal ilma lacal ilma matan biljizcin thaniyatan yadiibu minha nasiibu lbur'i fii cilalihi laa akrahu طacnatan najla aqaad shufica birashqatin min nibaali lacyuni nujali waayahay مولاي سلم وسلم دائما أبدا على خيرك خير خلق كلهم وكلوي مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل بحر البسيط baa la yidhaahdaa baxrulbasiid ayaa la yidhaahdaa intaasuu ku socdaa in badanna waan soo sheegnay kitaabkii hadda kan ka horreeyey ee baanatu sacaade ahaa ee aan soo dhammaynay kitaabkii kitaabkaasi wuxuu ku socday baxarkan oo kaleeto baanat sucaadu faqalbi lyowma maat boolo mutayamuun itraha lam yufta maak boolo wamaa sucaadu qadaata albayni idraaxalu ilaa nuqadeedu darfi ma'a kuxuulu hayfaahum udbiratan hayfaahum uqbilatan cajzaahum udbiratan laa yushtakaa minhaa qisarun walaa tuulu saasuu ah mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun baxarkaasuu ku socdaa kitaabkani waa kitaabkii afraad weeye fanniga edabka caawa inuu u fadhino waxaa inoo soo dhammaaday laamiyatu ibnulwardi oo raqaa'iq ahaa edabka laakiin aan ku tirsanno inagu kitaabka kale wuxuu ahaa kitaabkii laamiyat lcarab lishanfara asna waa soo dhammaaday kitaabka saddexaadna baanat sucaadu faqalbi lyoma matbuul buu ahaayo kacab ibnu suhayr ibn abi sulma ninkii la dhihi jiray saxaabigahabaa iska lahaa kitaabkaana asaguna waa soo dhammaaday falilaahi alxamdu walbaraka walminna kitaabkaa waxaan sheegnay mar walba ha ihilmaamina nabiga hortiisa ayaa lagu tiriyey waxaana ku tiriyey saxaabigaas oo nabigu dil uu ku xukumay intuusan u imanin ka hor markii dambena walaalkii bujayr uu soo islaamay gabyaabuu ahaa suhayr ibn abi sulma oo mucallaqaadka sabcada ah nin ka mid ah ragga iskale ayaa dhalay wiilasha niman golokafuul leh oo gobayga huud ku qaba oo aad iyo aad aftahanawa bay ahaayeen nebigay caayi jireen markii dambena way soo islaameen marka waxaan uga gol leenahay fanniga edabka ujeedka laga leeyahay muxuu yahay abyaadan iyo adduunkan aan akhrinayno muxuu yahay ujeedka laga leeyahay waxa weeye inaynu fahanno aslaynka kitaabka iyo sunnada inaynu fahanno weeye waxaa iskale kitaabkan abulfadli hibatullah ama abu taahir muxamed ayaa magaciisa la dhihi jiray nin caalim ah oo culimmadii xilligiisa nooleed raggii laga dambeeye ka mid ah khaasatan cilmiga carabiyada fiqiga iyo waxyaalaha la halmaala ayuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatulfirdowsula calaa ha ka waraabiyo nin wuxuu ahaa aan la loodin karaynin aqoon iyo baac u leh shareecada islaamka ustaadka aladiib alshaacir alkaatib alcaalim waagii horena lagaba yaababa inuu wasiirba ahaa markii dambana xilkii laga qaaday muayidudiin abu ismaaciil alxasan ibnu caliy ibnu muxamed ibnu cabdisamad alcamiid altuqraa'i alasbahaniyi alleythiyi abulaswad wuxuu caan ku yahay nisbada altuqraa'i saas ayuu caan ku yahay kitaabtiisana markaa in badan maaragtay lagu soo qaataa mu'ayidudiin abi ismaaciil alxuseyn ibni caliy ibni maxamed aduqraa'i magacaasuu caan ku yahay afar boqol konton iyo saddexdii hijiriga ayuu dhashay nin wuxuu ahaa caalim ah wakhti fiicanna noolaa waxay dhahaan wuxuu aaya min illaahi ku ahaa cilmiga adabka iyo luqa alcarabiya kitaabkiisuna min arwac alkutub aladab baa lagu tiriyaa min baan hadda idhi iska jira kitaabta ugu wanaagsan kitaabta edabka carabiga ayaa lagu tiriyaa kitaabkiisa mu'alafaad fara badan buu leeyahay oo alirshaad lilawlaad iyo mukhtasar filiksiir iyo eh, taraakiib alanwaar eh, ayuu leeyahay jaamicu alasraar eh, aljawhar annadiir bisanaacat aliksiir Eh, xaqaa'iq kutaab badan buu leeyaho alifay eh, marka eh, laakiin kitaabkanna wuxuu ka mid yahay kitaabtuu alifay sheekhu qoray inbuu ka mid yahay tarjamadiisa horey baan in badan usoo sheegnay sheekha waa haniyun cani tacriif waan iskaga soconaynaa insha allah ilaahay Mm-hmm. أصالة الرأي سانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل أصالة الرأي سانتني عن الخطل شيخ رحمه الله تعالى وحلي هاي الطوراء رحمه الله تعالى بيتك كوباد ويه أصالة الرأي الرأي إيجا أسهل نمديسة أيا سانتني إيجا دودو إيجا إلى عن الخطل inaan ahay mid iska cantara bashaqeeya oo wax walba oo aan fiicnayn iskaga hadla wa xilyatlfadli fadligayga sarrayntiisa wanaagga ilaahay ii dhaliyey iyo sharafta ilaahay ii dhaliyey ayaa zaanatnii iqurxisay ladalcaqali markaan waxla'aan tahay markaana waxba haysanin waan iska qurux badnahay nin iska sharfoon baanahay la cizeeyo la sharfo marka kolka horaan u dhashay buu leeyahay nin gob marka gobanimadeeda asalka ah ayaa wax walbao dhan igaga filan weeye macnaheedu asaala markuu leeyahay alasaala alasiilu qaliilun min annaas bal qaliilun fi nnaas dadka dhexdooda waaba ku yidhaha qofka asiilka qofka asalka oo qofka dunta macaan gobanimada ay shullaha dhigtay macaan ee gobtaa wey waxaa la yidhaha alasiilu laa yataghayaru fii cinda cialihi xilliga waxla'aantiisa iyo fii waqti ghinaa'ihi isma bedelaa la yidhi walaa yataghayar ismana bedelaa la yidhi xataa fi lkhusuuma waa asal un marka waa asiil bay carabtu dhihi jireen ina fulaanan kaana asliyan asiilan macaadinun ka mucaadin alcarab ayaa la yidhaahdaa asaalatu ra'yi ra'yiga asalnimadiisa ayaa saanatni iga ilaalisay can ilkhatali khatalka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa alicwajaaj fii kalaami annaas hadalka qalqaloocan een saxnaynna waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa qofka yatakalam can ilfuxshi waalahtaa afnijaaskee badiiga ah la yidhaahdaa marka wuxuu leeyahay qof asala oo meel fiican ka soo jeedo dun macaan baan hayo saa darteed afkayguma ma qabto xumaan asalatu ra'yi ra'yigayga asalnimadiisa hadalkaygu mar walba waa toosan yahay buu ka wadaa bimacnaa anaaba asiila asaalatu ra'yi ra'yiga asalnimadiisa ayaa saanatni iga ilaalisay can alkhatali gafafka iyo waxyaalaha xunxunka ah wa xilyatu alfadli sarraynta xulliyadeeda iyo wanaagga aan u dhashay asal ahaan ayaa zaanatni i qurxisay buuri iyo gobonnimadeeda asalka ladalcatali waxla'aanta marka ha igu daygan buu leeyahaye ina lii ra'yan asiilan yasuunanii can ilicujaaji fii qawli mar walbaba waxaanahay buu leeyahay nin gobgow dhashay ayaanahay buu leeyahay majdii akhiiran wamajdii awala sharacuun washamsu daduxaa ka shamsi bitabali majdii majdii sharafkayga akhiiran markii hore aan sharaf lahaa maya majdii sharafkayga akhiiran hadda hadda aan joogno sharafkayga ama sharafkayga dambeen hadda ku sugnahay iyo wa majdii sharafkaygii awalan markii hore aan lahaa ilaa iyo barbaarkaygii hore sharacun waa isku mid buu ku yidhi isku mid weeye nin duruuftu beddesho ya ya daarood sidii beriha loo dalqalatooye nin waxaarka cali baa waxaa lagu yidhi cilmi muxuu ahaa salaan carabay baa intay abaare ku dhacday ayaa waxaa la yidhi hilib ku qala kabacdiba intuu go uhu laabtay baa wuxuu is ninkii mar hadduu hilibka qalo yaa khalaas weeye halkaa gabay baa kaaga furane ninkii hadda hadduu shabakadda kuu galay u tag ninkanna waaba nin dee waxaan dee nimankan shucaradii waa masiiba moogta hilibku waa imise buuhi kii afkuu duwany isla markiiba kuku gartay walba sidaa middaa daabka lahayaa daarood siduu beri ahaa loo dalqalato <laughs> hadda ka hor baad nooga horrayseen wey inaad xoola qashaan khalaas gabayga waa ka xidhan marka wuxuu ihi war waad iga heshay marka wuxuu leeyahay aniga duruufta iyo balaayooyinka iyo waxa imanay imama bedelaanba majdii akhiiran wa majdii awalan sharafkayga kiisii hore iyo kiisii dambaba waa isku mid un sharacun waa isku mid laa yataghayar waashamsu qoraxda qoraxdaasoo haa washamsu qoraxda ra'da duxaa barqinkeeda iyo bukuurkeeda iyo subaxeedaiyo arooryadeeda lala qaba hee ka shamsi ka mithli shamsi waa qoraxdoo kaleeto qoraxdaasoo fi tafali yacnihii casarliiqa ama casar guduudka unbay la midtaa markaa yadaha fiiri hadda meeshu kaaga wada waxaa weeye qorax barqin joogtiyo iyo qorax sii dhacaysoo guduud galay waa un isku mid qorax waa qoraxun ama ha guduudnaato ha soo baxayso ama barqin ha joogto ama duhur ha joogto casar dheere aadan fiirin karinba ha joogto maqribkii ha guduudato cawaweertii iyo waxaa sii galaan kolli waa isku mid anigana soo maaha weligay haddaan wasiir ahaa iyo haddaan taajir ahaa iyo haddaan faqiir hadda ahay iyo waxaasoo dhan ani isku mid baan ahay isma bedelaba yaa balaayo kasta hadday dhacdo haa yaa ta rabbii ma dhaho igu rida gacanta ma horsama ina alamiira huwa aladii yudxii amiiran yowma cajlihi inzaala suldaanu lwilaa wilaa wilaayati lam yazul suldaana fadlihi amiirka maxaa la yidhahdaa waa midka mar alla markuu xilka ka degaba amiirun ah inzaala suldaanu lwilaa wilaayati lam yazal suldaanu yacnii weligii suldaanimas kaysan duulin weeye idan markaasaa ula socu leeyahay majdii sharafkayga akhiiran hadda oon joogayo mar dambe iyo mar dambe oo iman doontaba iyo wamajdii sharafkayga awalan markii horeba sharcun waa isku mid sawaa'un waa isku mid weeye wa shamsu qoraxda ra'da duxaa xilliga barqinka joogta ka shamsi unbay la tahay fi tafali casar iyo casar guduudka joogte waxba uma dhexeeye niyahow iska aamu weey qoraxda maxaa u dhexeeyaad waxba uma dhexeeye waa isku mide eh. waa waxaa jirta marka qoraxda baa la yidhi dhihi mayno casarka markay guduudato war waxaan qorax maah waa un qorax waa qorax wey fiima aliqaamatu bizawraa'i laa sakani biha walaa naaqati fiiha walaa jamali fiima aliqaamatu joogitaankaygu muxuu yahay buuhi bizawraa'i baqdaad aan joogo waa beytkii saddexaada laa sakani guri iguma yaalla buuhi bihaa baqdaad guri kuma lih walaa naaqatii fiiha walaa jamali geel iyo awr iyo hala toona ima joogaane hal iyo awr toona ima joogee bal maxay tari buui badaad joogitaankeeda wadaadku badaad buu ku noolaa reer badaad buu ahaa ma ogtahay marka badaadna zawra baa la yidhaha zawra waxaa loogu bixiy waxaa loogu bixiyey baa la yidhi qibladay xoogaa kasii jeedaa qiblada bay ka qalloocdaa marka zawraa saasaa loogu bixiyaa layidhi marka wadaadka waagi hore markuu wasiiraha xoogaa waagi dambe wasaarad yar baa ku dhacay <laughs> ya <laughs> duruub baa qabsatay marka amu suu jeego muxuskeyr anu horta bakdaad maxaan u joogaa kulaa bakdaad maxaa dhigay gurina kumali kow <laughs> dee moojee maxaa ku dhiga adiga maa iskaga tegtid ikhtarib hurbow baa laa sakani biha guri kuma lihi horta oo meelaha aan iska sexdaa madrasooyinka iyo masaajid guriba ma dhisan buuri waagi kow walaa naaqati fiiha walaa jamri awr iyo halna iima joogaan buuri bimacnaa xooli iyo xila midna kuma haysta marka maahmaada laa naaqati fiiha walaa jamri maahmaada maqaamaatulxariiri baan ugu tegi doonaa allah maxaa qisas ku jira la yaab leh yaa allah abu zaydana saruuji waxaa la yidhi nin baa islaantiisu ka safray kabacdii gabadh baa guriga joogtay oo gabadhiibaa nin bay raaciraaci jirtay markaasaa si aan raadkeeda loo qaadin ba ina geela raadkiisa geela kale laga garan maaye markuu ninkaasi kaxaysanayo riti ku qaadan jiray ninkani waa shikeeye marka faal iyo balaaya dhigi jireen faalkiibuu dhigo dhag faalkiibaa waxay soo baxay gurigaasi in riti yimaado gabadhna lagaga qaado kabacdina hadhowna ritiga lagu soo celiyo islaantiisi waa sooga cadhaysan u galay markaasuu muxuu ahaa ritiga marna baxa marna soo gala yuu qaadaa <laughs> gabadhana asagaa dhalay islaantana asagaa qabo aayau ahayd markaasaa waxay tidhi innii laa naaqata lii fiiha fii hada albeyt laa naaqata lii fiiha beyt walaa jabal ritina anuu aqalkan kuma haystay tir aan raacoon kusoo laabto walaa jamali eh, walaa naaqat halna kuma haystay tir marka maxaad ugu haystaaba tir adig gabadhaada weye waxaa ritiga marna lagu qaado marna lagu soo celiye fiima maxay buu ahaaday aliqaamatu faa'iidada ku jirta maxay tahay bizawraa'i zawra meesha la yidhaahdo waa baqdaade laa sakanii biha guri kumalihi buuhi walaa naaqati halna kumalihi fiiha walaa jamalihi ritina kumalihi aniga maxaa meeshay dhigay an meesha waan iskaga tegayaa fiima lafdiga la yidhaahdo waa su'aal wey fiima maxay baad ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi markii la yas'aluunaka cani saacati yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan cani saacati saacadda xaggeeda ayaana goor ahaaday mursaaha makaanu qotonsigeeda maroosin ba ha la yidhahdaa jiro o badda markay doontu ama maaragtay eh, soo waxaynayso bahal baa loo qoto miyaa soo maha ayaana waxaa la yidhi saacadda qiyaame maroosinka goormay soo qotoonsan waya macnaheedu ilaahay baa ka jawaabay wuxuu inta nabi ka jawaabay waxaa la yidhi fiima anta min dikraa baa layidhi fiima maxay baad anta adigu min dikreeha sheegideeda kaga sugantaa li maxaad garan bali waa igu weydiinayee maxaad ka garan waxba ka garan mays bali waxaa la yidhi maxaad ugu jawaabtay yasaluunaka can isaacati qul inamaa cilmuhaa cind allaahi dhe baa layidhi maraadi ma garaysid baa layidhi laa yujalliiha liwaqtiha ilaa huu soo aayad kale mahayn laa yujalliiha liwaqtiha ilaa huu ilaahay ma xeeqan adabkii carabiyada waxyaalaha ay aadka ugu cajibiin waxaa ka mid ah dadkan tafsiirkao iska dhegeysta weligiin maarteen weligood tafsiirka un dhegaysta oon tafsiirkii akhrin karin dee tafsiirkani wuxuu u baahan yahay inaad luuqadda carabiga taqaanid sideeda luuqa alcarabiya saddex carabi markii saddex qof wax ka yaqaan qofka koowaad waxaa la yidhi waa darawalkan caadiga ee ah, samaad arag ee eh, gaariga uun intii loo geeya baarkan wuu yaqaanaa haddana maxaa ka hooseeya n d soo maaha bas gaadhiga marka sida loo wadaa waddada loogu toosiyo waa aniga sheekhaadaro <laughs> kale ha uu wadaa un marka wuxuu yaqaanaa sida waddada loogu toosiyo iyo meesha lugta laga kala badbedelo ka labaadna waa keenna sakaraadkae makaaniga innaga aan u naqaano suu qojoqojaynay ee meel walba u kharibayy buu xoogaa ka barbartay mararka qaarna waa loogu ilaahay baa ugu addiyantbu ah riri iska dhihi <laughs> kaana waa maxay waa ka labaad wax badan hadda ma yaqaano ogaada waa makaaniga soddon sano konton sano makaaniga waxba ma yaqaano ka saddexaad soo ma ka saddexaad waxaa la yidhi waaba kii gaadhigaba soo sameeyeyba gebigisaba ka waran kii gaadhigaba sameeyey aqoon intee leeg bu gaadhigu leey qofka marka waxaa la yidhi naxwada bartaa oo adabka bartaa oo sarfiga bartaa oo balaaqada barta carabiga wuxuu leeyahay maxay ina carabigu waa moorgoraysan yahy mogta moorgarays waa sifaysan yahay intaa waxbaa la qadari oo xagga waxbaa laga soo gel o mogta haa waa icraabtu yaqaana mar hadduu icraabta yaqaanana yacnihii waxaa weeye maaragtay waa ka khatarsan yahay marka ayadaa wey tusaale ahaan shalay baan mar saa u fiirinaya kitaab tafsiirka ah oo maxaan ku dhahaa ii sheeg hadda suuratu idaajaa marka la fasirayo inaad lafdiga akhrisid waxaan ka soo qaadnay qofkii gaadhiga un waday waa gaadhiga unbuu wadaayo sida loowadan buu yaqaana idaa jaaa nasrullaahi waalfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaajan lafdigan buu yaqaanaa qofka labaadna waxaan dhahaynaa asna waa qof loo laqnay maxaa loo yidhi idaa wakhtigii jaa'a uu yimaado nasrullaahi ilaahay hiilkiisa markuu yimaado iyo walfatxu maka furashadeedu oo wara'ayta aad aragtid annaasa dadkiioo yadkhuluuna soo gelayo fii diinillaahi ilaahay diinkiisa afwaajan xaalayihiin kooxo kooxo fasadbix tasbiixsanayay maxamedow mutalabisan xaalaad ku dheehantahay bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa wastakfirhu ilaahay dembidhaaf weydiiso maxaa yeelay innahu alle kaana wuxuu ahday tawaaban mid towbad aqbal badan qofka xogaa fahmada fiican af soomaaligana yaqaana haddii loo laqino dee saasoo kale u fasiri wixii loo sheegay inbuu ku celin walow taraa haddii aad aragtid idilmujrimuuna dembiilayaashii oo naakisuu gembinaya ru'uusahum madaxyaalkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa qaa'iliina xaalay leeyihiin rabbanaa rabbiga iyagoo absarnaa waan aragnaa wa samicnaa waan maqalnaa farjicnaa nacila nacmal camal saalix innaa muuqinuun walow haddaan doon waa iska maartay waadoon saari af soomaaliga hataa u gabanaysa rarrag waa lagu laqinay qofka kale yaqaana ee asalka baabuurka soo sam wuxuu la mid yahay qofka asagoo micno ahaan intuu ka gudbo samayn kara sidan idaa soo maa hadda horta idaa waa inuu yaqaana idaa maxay tahay oo dhihi kara idaa tusaale ahaan oo kaleeto ida darfu zamani lima yustaqbal fiihi min azamani jaa ficil maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcaraab nasru faacilu jaa marfucu calaamat rafc damatun dahiratun fi akhiri nasru mudaaf allahi mudaafun ilayhi majruur wacalaamatu jarri kasratun dahiratun fi akhiri walfatxu alwaawu xarfu catfin alfatxu macduufun cala nasr wacatfu lmarfuuci marfuucu calaamatu rafci damatun dahiratun fi akhiri wara'ayta alwaawu xarfu catin ra'ayta ficil maadi mabniyun cala fatxatin muqadaratin cala akhiri manca min duhuriha karahiyatu tawaali arbac mutaxarikaatin fima huwa kalkalimati alwaaxida wataau damiirun muttasilun mabniyun cala alfatxa fi maxal rafci annaasa mafcuul mafcuul bihi mansuub wcalaamatu nasfi xatdaratu fi akhiri yadkhuluna ficl mudaari marfuuc litajarudi can naasib waljaazimi wcalaamat rafci habuutun lananu ficl min afcaal hamsa wawaawu ljamacati damiirun muttasilun mabniun cala sukuni fi maxarif can fi xarfi jari diini ismun jurun fihi wcalaamatu jari kasratu mudaaratu fi akhiri diini mudaaf allahi mudaafun ilayhi majruur wcalaamatu jari kasratu daaratu fi akhiri afwaajan xaala mansuuba wcalaamatu nasfi xatdaratu fasabix alfaau faau lfaseexa fa'daa wuxuu garanayaa idaa wuxuu le waa daraf limaa yustaqbal fihi min azamaan idaa goortii wey fasabix faaul faseexo wey sabix baa iskaga filaydba waa faaul faseexa yanii waa la qurxinaya qur-aanku waa waa dhammaystiranyahay waayo waa kalaam rabbulcaalamiin meesha haddii la dhihi hadda macnuu isbedelima haddaad tirahayd yadkhuluuna gelaya fii diin illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan xaala yihiin sabix tasbiixso isma bedelaya macnihii laakiin faaul faseexa la keenaya fasabbix baa waa qurux wey moogtahay alfaau faau fasexa sabix ficl amr mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alciraab wafaacilu kii tasbixsan lahaa meesha ma yaallo wafaaciluhu damiirun musatirun wujuban taqdiiru anta yaa muxammad kuma taalla anta haddii la dhaha ka war fasabbix anta bixamdi rabbika wastakfir anta hu inahu kaana huwa tawaaban waa foolxumaan lahaa qur-aanku qur-aanku wax fool muxuasaadmaa wuu warshadaysan yahay markaasuu sarfiga iyo balaaqada iyo naxwada iyo tajriidka iyo sarbeebta iyo qaabka marka aad carabiyada taqaanid qur'aanka waxaad intaad sa waxaad leedahay waayo qur waa waxa keliya ee nadmina ahayn nasrina ahayn adduunka ma jiraa la yidhi wax makhluuq adeegsado imaa nasri wa imaa nadmi quraanku aanku nadmina maaha nasrina maahaad ogow tix iyo tiraa midna ma aha bixamdi rabbika alba ba xarfu jar xamdi ismu jur bilba markaad tiraahd xamdi mudaaf rabbi mudaafun ilayhi majruur al soo maaha walkaafu xarfu khidaan baad leedahay wastakfir walwaawu xarfu cadfun istakfir wafaaciluhu damiirun mustajun taqdiru anta wastakfir anta hu allah u istikfaar weydiisa wey inna marka hadda fiiri hadda inna kelbad baad qaadanaysaa asalkeeda waa inaad garanaysid haddii uun lagu laqnay innahu alla kaana wuxuu ahaaday tawaaban laqinuu mowtaakum bilaa ilaha illa allah weligaa ma maqashay waa laqinuu mowtaakum tafsiirka dadka dhegeysta marka waa laqinuu mowtaakum waisdabayaanun weligii kitaab buu sii wadan ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu lism wa lkhabara waalhaau damiirun muttasilun mabniyun cala dama fii maxali nasbi ismu inna khabaru inna aawey ma yaalla meeshan kaana yani ficil maadi naaqis khabarka ismkeeda aawe ma yaallo innana waxaa maqan khabarkeedii kaanana waxaa maqan ismkeedii kaana waxaad leedahay ficilmaad naaqis haye wasmuhaa damiirun mustatirun jawaazan taqdiiru huwa inahu alle kaana wuxuu ahaaday huwa isagu tawaaban huwadii baa meesha ka maqan tawaabanna waa khabaru kaana mansuub wacalaamatun wljumlatu baad le marka min kaana wasmuhaa oo huwa ah oo maxduufa wa khabaruhaa oo tawaabana fii maxalli rafci khabaru inna baadhihi marka maxaa tahay waxaad la mid tahay qof baaric ku ah luuqa alcarabiya aaya min aayatila marka iska iska baro haddii kala hadhow <laughs> naftaa kaa bixi <laughs> ya waad rafaadi waad silci <laughs> ya fii maliqaamatu joogitaan muxuu tari bizawraayi zawra la jooga laa sakaanaya biha walaa naaqatin fiiha walaa jamali geel iyo xoola midna ima joogaane maanaad i wareerinaysaan buui war meesha iga kaxe ana anigu naayin can ilahli sifrulkafi munfaridun kasayfi xuriya matnaahu min alkhilali waay waaya waxaa kaloo jirta gabayga adduunka waxa gabay carabiga adduunka yaalla waa lix iyo toban jilbas lix iyo toban waxaa la rabaa gabay walba oo adduunka intaad nooshahay kaa soo horbaxda ilaahu mid dhalan doona qiyaama saaca muutiriyo muutiriya nin nebi muxamed ka horreeyey nebiyullaahi aadam shicirkuu tiriyey iyo ka qiyaama saaca dhalan doona gabayga ay dhalan doonaan lix iyo tobankaa qabiilun weeye kan hadda waa baxrulbasiid waa jifo ka mid a lix iyo tobankii wey shan iyo toban baar markan laga reebo ana anigu naa'im baanahay buuhi mid ka fog canil ahli ehelkaygii baan ka fogahay buui ehelkaygii lama jooga anugu hadde way dhamaatay sifrul kafi baan ahay buui waxbana ma haysto lacag la'aan munfaridun mid la keli yeelay baan ahay buui keligay baan ahay haddana ilmihiiyo dadki way kala tageen kasayfi ka mili sayfi sayf oo kaleetaan ahay buui seeftaasoo curiya la qaawiyey matnaahu labadeeda dhinac min alkhilali dhididowrkeedii laga qaawiyaan la mid ahay seef galkii laga qaawiyey ya khilalka weliba waxaa la yidhahdaa seefta soo gal saana lama geliya hadha kabacdina gal kalaa la sii geliyaa oo maro aho sida leh fiiri hadda muxuu ka sii ilaalinayaa seeftu markay ku jirta galka saanta galka saantana wasaqda waxaa ka sii ilaalinaya hee war kitaabka qur-aankaa soo garan maysaan hadda soo kaa jildi soo maaha gal soo jildi maaha haddana maxaad u samayn jirteen maro maradaas maxay lahayd sido galabkaas dheentato soo maaha haa ha ku fasirin ha dhowto Eh, yani amdi ma aha amdi buu dhihi laha wuxuu dhihi lahaa kasayfi curiya matnaahu min alhamdi buu dhihi lahaa mugta hamdigi galkii asalka ah ee baasha ku jirtay jildigayd ma ah waa kii kale ee intii la sii geliyo hee seefta dhan baa la geliyaa kaa seefta dhan baa la geliyaa macaldaabka dambe baa la geliyaa sibyar beelaha saasaa loogu soo xidhaa bahal sideeleedoo garabkaa suranaysaa waa seefti waad ku jeena inaydan ka dhicin caynkana ilaaliya ana anigu naaim baanahay can ilahli ehelka mid ka fog baanahay sifrulkafi faqribahay waba ma haysto shilin iskuma hayo iskuma furta bul munfaridun mid keliga baanahay waxbana ma hayo faqiir sifrulkafi faqiir baanahay wa shilin ma hayo lacagta iska dhamaato walaal kaas sayfi ka midli sayfi baanahay sayfkaasoo xurriya la qaawiye matnaahu labadiisa jaani min alkhulaali daawurkii iyo galkii laga qaawiye baanahay waxbaa haysta falaa sadiiqa ilayhim mushtakaa xasani walaa ani sa ilayhi muntahaa jadalii yibur falaa sadiiqa ilayhi falaa sadiiqa saaxiib fiiha fii zawraa ma jira bur zawradan iyo baqdaad saaxiibi ma jooga bur ilayhi xaggiisa mushtakaa xasani murugadayda sheegashadoodu xaggiisa ay u intihootay aado waxyaalaha iyo dhibaatada i haysta nin saaxiiboon u sheego iga fayda oon bahasha ku guro hee fiiha fi zawraa iima joogo kaasoo ilayhi xaggiisa muntahaa jadali farxadayda makaanu intihaayaadkeed intihoodkeedan u ahaada ma jooga buuri farxad haddaan haystana nimaan u sheego oon la wadaago oon la sheergareeya ma haysta buuri haddaan murugaysnahayna qofaan u sheegtoon la sheergareeya ma haysto hadda wadaada meesha iskaga cari waaya fiima aliqaamatu bizawraay yaa laa saknaa fiiha soo mahayn haddee iskaga tag waaya <laughs> annaga calooshaa naga soo ridine yaa waanu ku noolyeynaaye sheekh meesha iskaga teg khayr allaha ku sii iskaga teg sheekh haa falaa sadiiqa ilayhi mushtakaa xasani walaa anisa ilayhi muntahajir maxaa la yidhahdaa nin caalim oo adiiba luuqad carabi yaqaana hal su'aala weydi hadaad la kulanti marka laga soo taga kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga aqrab shay aad akhrisood mudaalacaysa muxuu ahaa weydii wuxuu kugu jawaabi dadka bartamadeyn karaan shaaha dhaka jabiyaha lafdhantiga dadka bartamadeyn karaan edabka qofka yaqaana ma dayn karo balwad wey laba iyo tobanka caawa waxaasuu akhrin markaasuu geligii iska qosli oo qolba iska soo xidhan <laughs> ya sheeko meeshan ya buu iska soo xidhan mutanaabi waad iska geliba waad wadi waad wadi waad wadi haddii xariiri maxaad u maray markuu agga kugu dhufto agga kugu dhufto waxbuu ka sheekayn qasas buu gelay qasaski oo qasas buu sii taaban falaa sadiiqa saaxiib ilayhi fiiha zawra ma jooga ilayhi xaggiisa mushtakaa xasani murugadayda sheegashadeedu ay ku dhammaato oon u sheegto oon dhawaxaas ay hayst walaa aniisa ilayhi muntaha jadali ay jadali bimacnaa farxati wey jadal iyo farxad waa isku mid markaa iyadaa wey dalaqtiraabi xataa xana raaxilati waraxluhaa waqara alcasaalati dubuli wadaja min laqabin nidwin wacaajalimaa alqaarika iwallaj rakba fii cadalihi buui daala waa dheeraaday ikhtiraabii qurbahaygii ayaan dheeraaday buui xataa xanna ilaa uu ololay raaxilatii hashaydii baa olashay buui hashi aan watay way olashay wa raxluhaa rarkeediina wuu ololay buui wa xanna waxaa ololay qara alcasaalati warmahaygii dhabaradoodiina way ololeen hadduu galaya hoosuu galaya edabka intii hore dhan waxay ahayd sheeko yaroo ka sheekaynayo xogaaga yaraaya hadday ku haystay dhibaatadii haysatay hadda hoos buu u geliyey wixii la kala warwareejin jiray ba hadda la gelaya qalinkaaga diyaarsa wa raxluhaa rarkeedina wuu ololay wa qara alcasaalati warmaha dhabarkoodina wuu ololay waxanna waxaa kaloo ololay buuri qara alcasaalati warmaha dhabarkoodina wuu ololay buuri warmihii addubuli aa ayagaa soo iibsane waa u dira shacabtalaan ka qaado marka ayagaa gadan saasa noqon adeegso wa raxluhaa rarkeedina wuu ololay buu ihi waqara waxana waxaa ololay qarala casaalati yacnihii warmaha dhabarkoodina waa ololay warmihii addubuli ee dhahay dhahay haa way dhadheen dharitaanka sooma taqaanaan wadaja waxaa ololay min laqabin min ajli laqab daal dartii wamaa masanaa min luqub qur'anka sameyda ku arag daal dartii waxaa ololay nidwii yacnihii ritigaygii iyo baciirkaygii caatada ah albaciiru yani mahsuul baa la yidhaha waa ritiga caatoobay ee sakanaadka noqday ritigaana wuxuu yidhi asagana waa ololay wacaja waxaa kaloo ololay rikaabii yacnihii eh, rikaabkaygii ama gaadiidkaygii ayaa ololay limaa liajli maa shay dartii alqaa uu la kulmayo min ashadaa'idi walba'si dhibaatada iyo rafaadka ah walaja waa taagmeen arrakbu dadkii safarka ayla socdayna fii cadali canaantayda waxay dheen niyo nislaamsamatiid sheekh maxaa kaa khaldan sheekh awrta fadhiisi sheekh ritugu ha daaqo sheekh waad dhimatay adiga ma noolid cadali laja yani maaratay alrakbu fii cadali canaan bay dusheega la mareen wajigashekh saa ma aha waayahay aala ikhtiraabi horta aniga wuxuu uhi qurbihii intiraarkayga intaa kasoo tegey intaa kasoo maqnaa bur ikhtiraab xataa xana raaxilati xanaga waxaa la yidhahdaa xana aslu xanana sooma dalwaawi faana weliya caynan oo kaata kada almudaacafu laaziman ka xana talaa وأفرد الكسر فيما من ورد وولي ورم ورعت ورم ورعت ومقت مع وفقتحلا وثقت مع وري المخ أحوها وادم كسرا لعين مضارع يلي فعلا dalwaw faana weliya caynanaw kaataa kada lmudaacafu laaziman ka xanna alaa xanna asluhu xananaw macaana yaa akhri xanna asluhu xanana caynaan lahu lwaaw aw laaman yujaau bihi madmuuma caynin wahada alxukmu qaad budila lima yadulu calaa fakrin walaysa lahu daci luzu min kisaar cayni naxwu qala taala waxaa dheeraaday ikhtiraabii xataa xanna ilaa uu ololay oo xiisay wey xanna dadadadad waa ololka geela wey olol raaxilati hashaydii baa iska olashay buui waxay rabtaa buui way daashay war rafaadda maqnaanshii bay ku daashay dhulkay taqaanay bay ka qurbowday oo ka fogaatay buui wa raxluhaa rarkeedina waa ololay buui oo ma rar baa ololay qobtalkii iyo karbaashkii iyo wixii saarnaa oo dhanna waa iska ololay bu asna hadda ololkii dabkaa ah maaha geel wuu ololaa soo maaha riyuhuna way ciyaan looduna way bunaaxisaa bunaaxin baa la yidhahdaa way bunaxisaa waxana waxaa kaloo ololay qaral casaalati warmaha dhabarkoodina waa ololay buuri ab way isku dhacayaantee ababababkulayl darti way saaran yihin mogtahay warmihii adubuli ee dharay dharitaanka waxaa la yidhahdaa geedka isagoo qoyan markaad soo geyso ood qoraxda dhigta muxuu sameeyaa soma dhayluuqo dhayluuq iyo dharitaan baa la yidhahdaa warmihii kolka hore kolka hore qoyanaayeen way xoog badnaayeen laakiin markii dambe hee way dhadheen saasay usoo dhareen markay dhalaan hade waa adkaanaya mogtahay geedkuma qoyay u dharayahay wadaja waxaa qayliyey oo ololay daj nidwii ritigaygii ama hashaydii aan saarnaa gaadiidkaygii baciirkaygii min laqabin min ajli laqab daal dartii wuu daalay wuu daalay wa caja waxaa qayliyey caja iyo waxaa isku macnaaha iyo daja nabiga waxaa kala khayru lxaji hee xajka waxaa ugu khayr badan midka dajigiis iyo cajigiisu uwan yahay waa labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicm kaasaa khayr ba nabigu aley isalaatu wasalaam wacaja waxaa kaloo qayliyo oo cololay buuri yacnihii rikaabii gaadiidkaygii oo dhan baa ololay buri limaa alqaa wuxuu la kulmayo min ashadaa'idi dhibaato ah walajja waa taagmin buuri way joojin waayen laja bimacnaa waxaa la yidhahdaa shaygu markuu kugu taagmo ee asaga dhanba uu ka yacnii kugu celiyo kugu celiyo laja la yidhahda laja calaya kalaamkii buu igu taagmay waay wallaja waa taagmay alragmu safarkii fii cadali canaantaydii ku taagmay canaantaydii ayay aad iyo aad ugu soo celceliyeen weye eh, eh, hada wabilahi towfiq wasali allahuma calaa nabiyina wa mowlana maxamed sal slam